aynu ku jirno hadday qadhaadha iyo hadday macaantay hadday adagta iyo hadday fududdahay hadday dhabkuula muuqata iyo hadday dheeldheelkuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahay geeraa ka dambaysa waxaanan idinku itixaamayaabaa ilaahay leeyay bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamaya baa la leeyahy subxaanah wa tacaala khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadhaa lagugu itixaami sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayay ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur-aanka ilaahay kaga warramay qaar la dilay qaar bukooday qaar la xidhay qaar la caymadiyey qaar dalka laga saaray qaar dab lagu riday mashaakil oo dhan baa ilaahay ka warramay haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan cinwaanka ka dhigtay maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilaahay subxaana wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim innagaa layna faray inaynu dadaallo laakiin markaynu dadaalka la nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uulka yahay intii awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha haddana adigoo aan mas ba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim cunaa la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey dumar iyo carruur la tirtiray dad gawaadhi la dulmariyey qaar dayurada lagu garaacay qaar kaar ayaa laga dulboodsiiyey qaarnaa baa lagu riday wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima inuun kugu hadhsantay qofku inuu sychologicali u dhiboodaana waa dhib dhibabka ka mid ah laakiin ilaahay subxaana wa tacaala tiriyaaq iyo dawoynaga siiyey laysku daweeyo dadkase in badan ay hilmaameen ilaahay nebiyullaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jees-jeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur'aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa ah tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay fasdac bimaa tu'mar waacrid can اlmushrikiin ina kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun aduu xaqa sheeg baa la yidhi annaga kaaga filan kuwan dheeldheelaya kuwa ilaahay khayrkii caabudaya diinla'aanta u baxay laakiin haddana ilaahay wuxuu tilmaamay isagu intii saarrayd markii la yidhi sheeg waxaa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi waxaannu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhidhiyoomayso oosaanay laabtu u cidhidhiyoobin iyadoo dawil qurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba u idhaahdaa waa beenti kan yaraana adeer u ah nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abiilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qudha nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxaa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nusila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan طufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalan yahay wax sexro damaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxaa la yidhi xoogaa waaliyaa ku haystay ku daweeyo riixdaan tufaayiyo waxbaan akhriyaayo cidhidhiga uu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baaqicun nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhidhi gelinaysa ama halaagaysaa inay rumayn waayaan alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi ku dheehaya ama se ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacaala aلtasbiix macnahu fi luqa aلtanziih aw ilibcaad bay yidhaahdaan waa fogayn adoo ilaahay ceeb iyo xumo ka dheeraynaya baa la leeyahy wa tacaala ilaahay tasbiixdu waa ilaahay oo wixii u cuntamin wixii naqaa'isah wixii aan rabbi sifaadkiisa ahayn oo ilaahay aad ka nasahdo xamdiguna waa cagsigeeda waa ammaantii iyo ilaahay afcaashiisa iyo asmaadiisa wanaagsan aad ugu mahadiso oo aad ku ammaanto huwa hanaa idan waa nafyi iyo ihbaat wada socda waa salbi iyo iijaab waa ilaahay subxaana wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaaggana aad u nisbayso oo aad kaa ku wardida baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haysta laabcidhiidhiga wa kun min asaajidiin fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaa'i اlleyli fasabbix waadbaara الsujuud ilaahay wuxuu nebigiisa ku yidhi sabir waxay ku hadlayaan ku sabir wasabbix bixamdi rabbikna ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixso bale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku baray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo innagaba rida nafs iyo tasbiixdu inay wada socdaan fii suurati طaaha ilaahay muxuu leeyahy faصbir calى ma yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wmin aanaaءi اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa ay kay tardaa baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala tasbiix la kaalay adigoo ku maraya ilaahay xamdigii goormaad la imanaysaa qabla طuluuci shams ay qabla shuruuq wa qabla اlguruub wa anaa'i leyl wa awali nahaari wa aakhirih intaba tasbiix la kaalay baa la yidhi waagu intaanu beryin tasbiixso gabalku intaanu dhacin tasbiixso habeenka barhtankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixdaa iyo xamdiga haddaad waddaba ilaahay leeya subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa mufasiriinta barh baa halkan ku fasira salawaadkaa loo jeedaa laakiin culammadu waxay leyn wasalaatu hiya tasbiix salaadda lafteeda tasbiixa fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walasaal baa ilaahay ku tilmaamay yusabbixdan waxay mufasiriintu isku raacsan yihiin inay tahay maxay salaaddii amase dee salaadda waxyaabaha ugu weynee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaawiyata bnulxakam ninkii salaadda ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi inna haadihi الsalaaة laa yaslaxu fiiha shayءu min kalaami الnaas inama huwa الtasbiixu wالtakbiiru waqira'aة اlqur'an walidalik bay culammadu waxay dhahdaan toddoba meeloodoo salaadda ka mida la tasbiixsadaa salaadda iftitaaxeedu waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik tabaarak asmuka watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk waa iftitaaxa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata wasiila waa iftitaax labaad yacnii istiftaaxa lagu sameeyo salaadda waa takbiiraa waa tasbiix ilaahay subxaana wa tacaala loola yimaado rukuucdu iyo sujuudduna de waa tasbiix subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdih subxaana dil yacnii imise nooco tasbiixa soo arooray marka la rukuucsan yahi marka la rukuucsanyna kadalik subxaana rabbiya alaclى subxaana rabbiya alaclى wabixamdih subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaa'i wاlcadama subxaanaka allahuma wabixamdik astaqfiruk yacnii imise noocoo baa soo arooray rukuuc iyo sujuud iyana waa tasbiix iyo taxmiid haddaad qur akhrido oo aad aayad tasbiixa ah soo martana waa la tasbiixsadaa intaad salaadda ku jirto qofkaan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanulfaatixa iyana waa tasbiix markaad salaadda adbaara sujuudna ama markaad salaadda ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar waa idhaana markaynu salaadaha ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucdoo xamda socoto samic allaahu liman xamidoo xamdala ah sujuudoo la socoto inta kalena waa taxmiid yacni salaaddu waa subxaana wa bixamdihi ficla walidaalik baa nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxaa cidhiidhi haysta wuxuu fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshams waqabla guruubiha wamin aanaaءi اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tarda waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogaga warramaya nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo cidhidhi galay meel adag ku dhacay wadannuuni id dahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin nebi bad ku dhacay oo baddoo qudha aan loo dayna kalluun liqay oo calool kalluun ku sii jira intuu bad qarqoomay haddaad biyaha un iska dhex sabaynayso weli rajaad qabtaaye kalluun calooshii ku jira ayaa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala meeshaa maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskado lahayn oo haddana nimiri ku liqo waad calool nimiri gasho meeshaa madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahy fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaa dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqayay anta waa mufasaradii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin wuxuu ku dhawaaqayaa laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aaalimiin ilaahayow adigaa keli lagu caabudaa subxaanak xuma ka ufnaantaada ceebka fogaantaa buu leeyahy wuxuu tilmaamayaa acmaashiisu sameeyey inuuna waxaana ka ratibmayna inaan ilaahay marnaba isaga dulminin ilaahayow lasta bidallaamin lilcabiid buu leeyahy bal eh innii kuntu min aaalimiin ilaahay subxaana wa tacaala dabeetana fii suurati saad mise saafaat saad ilaahay wuxuu inoogu sheegay inuu ku badbaaday sababtaa daraaddeed falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilahay yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabisa fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeyay kuwa tasbiixsada mufasiriinta badh waxay leeyihiin kuwa tasbiixsada waxaa looga jeedaa fii baطni اlxud kuwii ku tasbiixsaday mufasiriinta badhna waxay leeyihiin ayaama kaana fi الrikhaa markuu barwaaqada ku jiray kaana yadkuru اllah yacni fi الrikhaa dabeetana fi shidda ilaahay xusay subxaana wa tacaala labada tafsiir labada tafsiirbana waa sax haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada lalabisa fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa iyo inta laga soo bixinaya baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala idan ayuha alaxiba tiryaaqa ama daawada dhabta ah ee cidhidhiga laabeed iyo cadhada lagaga baxo iyo ciilka lagaga baxaa cumuuman waa ilaahay dikrigii marka hore alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub waxaa qur-aanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar ka mid ah dikriga ilaahay sii tilmaamaya waayo tasbiixda mararka qaarkood ay culammadu ku fasiraan addikru kulluhu inuu tasbiix yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa markaasi daawo ina u tahy eh cagsigana waa ka daawo aadanuhu markuu xoog iyo xoolo iyo wax helana iyona kibirkuu qaada kibirkana wa ka dawo marka waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uun laasim baa lagu yidhi idaa jaaa nasrullaahi waalfatx ورأيت annaasa yadkhuluuna في diin illaahi afwaaja markaad aragto ilaahay guushiisu inay kuu timi iyo furashadu ay kuu timi oo aad aragto dadkoo diinta soo gelaya maxay samee baa ilaahay yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu aadanuhu markay guulaystaan way kibraan dabeetana waxay dhahaan waa maalintii xorriyadda waa maalinta xoogga lasoo bandhigo waa maalinta dadkao dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadashoo dhammina maxay ku hadashaa waa guulaysanay waa xoogaysanay waa iyagaa issheega maalmaha xorriyadaha iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheegoo dhan aadanuhu isagaa issheega ilaahay se taa amrin ilaahay wuxuu ina amray haddaad xusaysaan markaad dareentid nicmada alle subxaana wa tacaala ee aad guulaysato ee cadowgaa kaa dhaco ilaahay kaa reebo ee mabda'aagu u faafo ee dadku ra'yigaaga qaata diinta la soo galo taana abaalmarkeedii iyo shukrigeedii waxa weeyaan baa ilaahay leeya fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru maantaana ilaahay unbaa la sheegaa maanta dhibta lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa maanta badhaadhaha lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa tajadud الnicma waa la sujuudaa waa la shukr ilaahay umbaa la xusaa sujuuddu waa nooc min الshukr waa nooc min الtasbiix qofku markuu sujuudo muxuu yidhaahdaa subxaana allah buu daa yidhaahdaa markaad sujuuddo sootaa lama yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa baa la yidhaahdaa nicamka markaad hesho fooddaa dhulka la dhigaa idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheegiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha aada ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kaleoo kugu habsatay sida taa dunuubtuu ka dhalatay iyo acmaashaad samayso sida mushkilaadkaa qadartaa la kulantay nebi yunus oo kale ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxiba waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool lahay kown dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudhe khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu alracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u tasbiixsanayaa isagoo ilaahay ku dheehaya ku dheehaya xamdiga rabbi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daawuud aljibaala yusabixna waayr ilaahay wuxuu inooga warramayaa nebi daawuud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxaa joogo oo dhamm inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyahy tusabbixu lahu asamaawaatu asabcu waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman ghafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinkuun baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara ana allaha yusabbixu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyay miyaad ogayn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay ay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogayay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahayna maqashiiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyay walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wa huwa yu'kal nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aannu cunaynay baannu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abudari alkhifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka tabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibnu اlxajar alcasqalaani inuu leeyay rijaalkiisao dhamma waa hiqaat innii shaahidun cinda annabiyi sala allahu calayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku haya calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayey buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahay abubakar iyo cumar iyo cali iyo cumaan baa ka mida buu tilmaamaya dadko dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam quruurxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareedee gacantiisa ku jirtay oo subxaan allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumar cumarna gacantiisa markii loo dhiibay way tasbiixsanaysay abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantaena tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cumaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilaynaa buu yidhi annagaa markii dambenina loo dhiibay falam yusabixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badhay ahlusunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidkan inkastoo uu ka durugsan yihi afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bale abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalle warinaya waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebi nebiyada ka mid oo qudhaanjo qaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshao dhan in la gubo oo ilaahay ku waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagta yacni lowlaa waaxida hallaa waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maa dishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxibba tasbiixdan iyo taxmiiddan daraaddeed ayaa tasbiixda toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intaba ona waa ugu soo arooreen ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alxashr iyo saf labada aayadood ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilaahi ma fi samaawaati wama fi lardi wahuwa alcaziizu alxakiim ayay suurat alxashrina ku bilaabantaa suuratu safna ku bilaabantaa suurat alxadiidna maa fi lardi gunba ah walardi sabaxa lilaahi ma fi samaawaati walardi wahuwa alcaziizu alxakiim suuraة jumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi اlmaliki اlquduus اlcaziiz اlxakiim suuraةu taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir suuraةu laclaana iyadoo ficlamar ah sabix isma rabbika laclaa suuratu lisraana iyadoo masdera subxaana aladii asraa bicabdihi leyla toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah ayaa ilaahay tasbiixda inoogu bilaabay si laynoo dareensiiyo muhimmaddeeda shan ka midana xamdalada laynoogu bilaabay de alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin iyo ancaam alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati wاlard iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaab iyo saba iyo maxay faatir shan suuradood oo ka mid ah qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meelooda kale ay ku soo aroortayna tiro ma leh idan ayuhalaxibba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisuu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midi ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixdu iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri muxuu u dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay ilaahya waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeenee fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu طagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xooga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri ha ka noogin xuskayga subxaan allahi wabixamdihi yo laa illa allah diyo wixii la mida ah. ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxibba ilaahay nebi yuunus bansaynu soo sheegana uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weyddiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki keri bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xuma adigaa ka dheer waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi innii wahana alcadmu minii washtacla ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagalahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeya adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacday iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo male haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahw aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaal aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsa wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar wasabbix bilcashiyi walibkaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisuu ka warramaya nebiyullaahi ciisa dabeetana waxaa la yidhi ciise umaadaa yidhi dadka anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsik ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed buu wuxuu warramayaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii وsubxaana اllahi wma ana min almushrikiin qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayh salaatu wasalaam waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allah wma ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyay ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta laydhaha iyaga shaqadoodaba inay wainaa lanaxnu almusabbixuun bay leeyihin wainaa lanaxnu almusabbixuun jumla ismiya la adkeeyey adawaatu tawkiidna la ysugu geeyey ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay kaatay wainaa lanaxnu almusabbixuun ilaahayna waa uu furayaa wuxuu leeya yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yuftaruun rabbina wuxuu leeya yusabbixuuna alleyla waاnnahaar laa yaftaruun kala go' ma leh watara almalaa'ikata xaafiina min xawli اlcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim ilaahay wuxuu inooga warramayaa jannada dadka la geeyaana iyana shaqadoodu inay kantay dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin subxaana allahi wabixamdih ayaa iyagana shaqadoodaabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ayuha alaxiba haddii qur-aanku sidaa u balballaadhiyey intaan nusuus ka tegay soo qaadanina ay ka badan tahay inta aan sheegay waayo qor baan qori kari waaye qur inta ku soo aroortay tasbiix iyo taxmiid tiro aad bay u badantay ilaahay subxaana wa tacaala ina farayo goor walba wakhti kastoo aadane uu sheegi karo uun qur-aanka ku taalla iyadoo la leeyahay tasbiixsada subax habeen saqa dhexe waa beri xiddiga dhac goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka wardiga marka hore muطlaqaa bay ka mid wa bixamdihi subxaana allahi سبحان الله وبحمده عدد khalqihi ورضا نفسه wa zinata carshihi wamidaada kalimaatih siyaqaad u tiro badanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ugu soo aroortay qaababka loo tasbiixsanaya axaadiista haddaad akhdiro nebiga calayhi salaatu wasalaam ee jidru sabbaxa ku soo aroortay ama xamida ku soo aroortay aad bay u tiro badan yihin ee tilmaamaya noociyaadka tasbiixda loola yimaado dee salaada dhammaanteedna subxa baaba la yidhaahdaa walidalik ba culamadu waxay dhaha subxatu ama waa ka laga sheegay inuu leeyay low kuntu musabixan la atmamtu culamada badh baa yidhahda subxada inta badanta sunnadaa la yidhaahdaa laakiin mufasiriin badan baa waxay qabaan macta kale in la yidhaahdo goorma wakhti walba waa la tasbiixsaa xaalad kasta aad ku jirto markaad yaabtaa subxaan la yidhaahdaa marka dhibi ku qabsataa subxaana allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimcaad hesho amaay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa faraskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabaddaada gaadhigaaga subxaana sakhara lana haada wamaa kunna lahu muqriniin nimco cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika waastaqfirhu markaa dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taallay asxaabu اljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibba ku haysato hadday nimco ku haysato hadaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida ah, waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo wayna dembi dhaaf hesho nebigu calayh salaatu wasalaam man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin mi'ata mara gufira dunuubuhu wain kaanat midla zabad اlbaxr qofka yidhaahda maalin boqol jeer subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad albaxr xoorka baddoo kale hadday la mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafayaa wixii shidde iyo dhibku haysataa lagaaga dhaafayaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabixiina lalabiha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaduun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay idhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay idhaahdaan qaala rabbi shrax lii sadrii